alkhayri waalghaaya waa in la jamciyo yoolka ugu dambeeya bilowga khayrka iyo dhammaadka khayrka sababtuu sidaas ugu magacaabay iyo munaasabadaasna insha allahu waa u tegi doonaa kitaabkaas marka la idhahdaa jamcu nihaayati fii bad'i اlkhayr wاlghaaya waxaa soo ikhtisaariyey oo saxiixbukhaariga ka soo qaatay alimaam azahid abu muxamed cabdulaahi ibnu sacad ibni axmed ibni abi jamra alandalasi almaliki shiikaas oo ahaa culummadii waaweyneed ee maalikiyada mid ka mid ah shiiqah oo caalim ah oo madhab ahaana madhabkiisu maaliki uu yahay ayuu ahaa culummadii qarnigii toddobaad noolee buuna ka mid ahaa culummadii qarnigii toddobaad nooleed ayuu ka mid ahaa waqtiga uu dhashay oo dabdisan aad looma hayo laakiin waqtiguu dhintay culummadu waxay aad u rajaxaan inuu ahaa lix boqol toddobaatan iyo shan lix boqol toddobaatan iyo lixdii waxaa dhintay imaamu nawowi raximahullah isaguna sanadu ka geedi horeeya wey macnaheedu lix boqol toddobaatan iyo shantiiu isagu dhintay sidaas wey sidaas sawaabka kutubaha gobolaa sidaasi ka duwan ku qoran tahay waa inaad aada ugu baraarugto waktigaas ayuu dhintay saan sheegna kunyadiisu waa abu maxamed magaciisuna waa cabdullaahi ibnu sacd ibni axmed ibn abi jamre alandolosi almaliki magaalo oo wuxuu ku dhashay la yidhahdaa mursiya qoys oo sharaf iyo magac iyo ri'aaso ku caanbaxay ayuu ka dhashay dalabulcilmiga ayuu qaabilay qur-aanku xifdiyey xadiid badanna waa xifdiyey tuunis ayuu kadib u safra u rixlaystay kadibna masar ayuu ku soo jeestay masar ayuu joogi jiray muxadid usuuli mufasir faqiih ayuu ahaa madhabahana maaliki ah zaahid caabidana waa ahaa wuxuu caan ku ahaa inuu ahaa qawaalan bilxaqi amaaran bilmacruuf qof aad xaqa u sheega oo aan xaqa ka gemban wanaagga amra dadka xumaanta ka reeba ikhlaaska ku caanbaxay iyo u diyaargarowga mawdka dadka aad dhexgeliddooda iyo dheehiddooda ma jeclayn wuxuu jeclaa cibaadaadka inuu la wadaagsado sida jumcada iyo jamaacada u iyo wixii la mid ahee inuu ka gooni noqdo maxaa yeelay banu aadamku sida badan xan iyo fadhi ku dirir iyo fasaad aakiro ayay u sabab noqdaan marka in badan wuu yaraysan jiray dheehidda dadka ilaa daacaadka alle markuu la wadaagsanayo ilaahay haddee sharciga ka dhigay jamaac ahaan in lagu ooga maahane sunnada ku dheganaanteeda ayaa aad waxa weeyaan looga soo naqliyey aqwaal badan oo tusayda atamasuk bisunna ardaygiisii ugu caansanaa ardadiisa ibnulxaaj almaaliki ayaa madkhalka uga soo raray iyo waracnimo iyo dhawrsi ah, in aad loo dhowrsado marka la hadlaa xataa hadallada uu ka soo raray ardaygiisu waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi wuxuu dhihi jiray haddii qofku soo maro oo ku sita weel qamro waa kaa gudbay cabbaar markuu kaa maqnaa uu kaa qarsoomayu kadib soo laabta isagoon waxba sidan xalaal maahan inaad tidhahdo waa soo cabo ama aad tidhahdo qofuu u geey cabaayo ma bannaana maadaama hadda waxba uusan sidan waa inaad tidhah alxamdu lilah alladii hadaahu wa taaba calayh ilaaha ku mahadsan hanuuniyey oo toobadda waafajiyey waa kaasoo qabra ma sito alxamdulilah iska haddii meelahaan laabku ku soo caday iyo maada arkay markuu caday kelmadaas ilahay hortiisa haddii lagugu maxkamaday maxaad ku jawaabi oo lu ihaa maada arkay markuu caday ama mid cadayo ugey markaad leedahay aad u dhowrsi badan qofaan carabkiisa ka dhowrsanuna naar kama badbaado hadallada u dhihi jiray waxaa ka mid ah sunnaة اaxbaabi waaxida dadka axbaabta dariiqadoodu waa hal mid mashradkay ka cadayaan waa mid waa alitibaac wa tarku libtidaac waa nebi maxamed in la raaco bidcana laga cararo a'immada waxay ka soo rareen aqwaal ay ku ammaanayaan ayay aad u badan uga soo rareen culmaduna way ammaaneen a'immada u tarjamayd oo ammaantay waxaa ka mid a ah alimaam ibnu kaiir fi اlbidaaya wالnihaaya wuxuu yidhi markuu u tarjamaynayey ashaykh alimaam alcaalim annaasig naasiguna waa caabidka abu muxamed ibnu abi jamre almaqribi almaliki waxaa lagu oofsaday bidiyaari اlmisriya bishad اlqacda wa kaana qawaala biاlxaqi amaaran biاlmacruuf nahaaan can اlmunkar sifaad aad u qaali ah ayuu ku tilmaamay sidoo kaleeto ibnulmulaqin fii dabaqaati اlwliyaa asaguna wuxuu ihi cabdulaahi bni sacad ibni axmed ibni abi jam alandalsi almursi alquطwa alrabbani min beytin kabiir lahum taqadumun wariyaasa qadima misra duu tamasukin biاlahar wuxuu ahaa nin u saaxiiba inuu sunnada ku dhego iyo aarka raadka nabiga aad ugu dadaala cilmiga iyo ehelkiisa ku caanbaxay ikhlaas iyo u diyaargarowga maalinka aakhiriya mowdka dadka aad uga carara inuu dhex galo ama la sheekeeyo aad uga carara bukhaariga ayuu ka soo ikhtisaariyey axaadiis qayb ah wuuna sharxay sharax aad u xeeldheer ayuu yidhi waana sharaxan aan hadda hayno oo ah bahjatu nufuus sharax aad u cajiib badan ah sidaan sheegnay wuxuu dhintay lix boqol toddobaatan iyo shan bisha dilqacda sagaal iyo toban markay ahayd aimada sidaas u sheegteen waxaa ka mid a zerkeli juska afraad siddeetan iyo sagaal aimo badanaana sidaas ugu tarjameeyey kutubta u alifay waxaa ka mid kitaabkan insha allah aan laqbay doono jamcu nihaayati fii badi اlkhayri waaya wakaaya oo kitaab aad u cajiib leh ah kitaab kaloo la ydhaha dabaqaat اlxukamaa na waa leeyahay sharxu xadiidi cibaadat ibnu saamit iyo tafsiirna waa leeyahy kitaabkan markaa waa saddex boqoloo xadiisoo wax yar dhiman waxaa ka dhiman afar xadiis waa laba boqol sagaashan iyo lix xadiis laba boqol sagaashan iyo lix xadiis matnigaas ayuu ka soo ikhtisaariyey bukhaariga abwaabna uma samayn axaadiista waa u sardiyey axaadiis abwaab iyo mawaadiic kala duwan ka hadlaydana waa soo qaatay oo baahi badan loo qabo na waa soo qaatay kadibna wuxuu sharxay sharaxan oo la ydhaha bahjatu nufuus uu saaray isagu sharx aad u xeel dheer weeye oo cajaa'ib badan xadiidka ugu horeyda oo keli ah wuxuu sheegay axkaamta laga qaadanaa ama fawaa'idka laga faa'iidayo laga qaadanaa inay gaarayaan toddobaatan iyo dhowr mid miduna u sheeg halka xadiid oo ugu horeeya wuxuu ku nasgareeyoo sheegay fawaa'idka laga qaadanaa ilaa toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo kow ayuu sheegay oo mid walbaana weliba uu xadiiska ku cadyahay markii la sheego macaani daahir oo xadiiska ka muuqda waa halka xadiisa ugu horeeya tusaale marka waa sharx aad u muhiim ah oo aan laga maarmin kitaabka shuruucda la sharxay sharaxaas ayaa ugu muhiimsan waa sharaxa ugu muhiimsan shuruuc kaleeto ama xaashiyo waa jiraan laakiin kaa deeqi maayaan sharaxan oo sharax kaa deeqaye oo haddaad hesho leedahay waa igu filan yahay mar haddaankan hayo oon kaa shiiqa ahayn ma jiro kaa shiiqa aan ahayn ma jiro waxaa kaloo dhan waa iska un kelimaadkoo kooban oo uun xoogaa fawaa'id aad ka helaydo laakiin aan kaa deeqayn sharaxa shiiqa waxaa ka mid ah shuruxda midka aad soomaalidu ay u yaqaaniin oo uu leeyahay sharnuubi sharax xoogaa feecan xoogaa icraabta iyo kelimaadka icraabtoodii xoogaa uu ku dadaalaa macaanina waxbuu ka sheegaa macaanina waxbuu ka sheegaa waa fiican yahay nin oo muta'aqir uu ahaa sharnuubi abu moxamed cabdulmajiid asharnuubi a la yidhahda waashari marka xoogaa fawaa'iduhu ka sheegaa laakiin sharaxa shiiqa iyo wax lagu shabaho midna maahan insha allaahu marka waan iska laqlaqbaynaynaa wixii fawaaidka sharaxaana yaraan kaad sheeg sheegi doona insha allah lama wada sheegi kareen muqadimatu ibn abi jamra alxaafid qaala shaykh abu muxamed cabdullaahi ibnu sacdin ibn abi jamr matniga midkeed daarulminhaaj ay daabacday kaasaan ka akhrayna insha allah wax badan iskuma khilaafsana laakiin waxyaala yaryara isku khilaafsan yihiin marka matnigaana aad u saxan kaas un baan insha allahu ka akrinayna kan kale laftigiisa waa lagala soco karaahoo meelo yaryaroo inaad adugu xoogaa ku baraarto u baahan maahan wax badan iskuma khilaafsan qaala shayku sheekhi wuxuu yidhi abuu muxamadin ah cabdullaahi ibnu sacdin ah ibnu abi jamr alsdiyu radia allaahu canhu wa radiya canaa bihi fi dunya wاlaakhirati aamiin alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allahu u sugnaaday xaqa xamdihi axmedu allaan mahdinaa xaqa xamdihi mahadintiisa dhabta ahan ilaahay mahdinaa alxamdu ammaan wanaagsan dhammaantiis lilaahi allah ayuu u sugnaaday xaqa xamdihi axmedu allaan mahdinaa xaqa xamdihi mahadintiisa dhabta oo ilaah mudan yahaan ilaahay mahdinaa wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo kaa'inaani calaa muxamadin nebi muxamed dushiisa ha ahaadeen muxamedkaasoo alkhiyarati xulka ahaa ikhtaara ismu masjarkeedu weeye alkhiyarati oo xulka ahaa min khalqi makhluuqiisa laga soo xulay ilaahay makhluuqiisa midkii laga soo xulo laga soo doortay ahaa wa calaa aalihi nebiga ehladiisa korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen wasaxaabati saxaabada korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen saxaabada asaadati madaxda ahaayeen almukhtaariina ee ayagana la doortay lisuxbatii nabiga lala saaxiibidiisa loo doorto ilaahay u doortay ilaahay addoommadiisa fiiriyey qulubtooda siduu yidhi cabdullaahi bn mascuud alla wuxuu ogaaday qalbiga nebi maxamed inuu u khayr badan yahay markaasuu rasuul ka dhig addoommada intoodii kale ilaahay quluubtooda daalacdoo fiiriyo wuxuu ogaaday asxaabtii nebi moxamed inay u qayr badnaayeen markaasaa ilaahay u doorto u xulay inay saaxiibba u noqdaan nebi moxamed sala allahu calay wasalam waa intaas ka gadaal falamaa kaana alxadiiu falamaa kaana markuu ahday alxadiiu naqlu lxadiid xadiidka in la soo raro iyo wa in la xifdiyo min aqrab اlwasaa'ili waxyaalaha lagu gaaro kan ugu dhowaansha badan ilallaahi ilaa rida allah ilaahay raalli ahaanshadiisa caza wajal bimuqtada alaahaari sida adiladu keenaydo aahaar waa jamcu aar aarka sida qaalibka waxaa lagu iطlaaqaa xadiidka mawquufkaha qowlka saxaabiga iyo ficilka saxaabiga iyo laakiin hadda loolama jeedee dhammaan axaadiistii marfuuc iyo mawquufka waa loola jeedaa alaahaar alaxaadiiثa loola jeedaa sawaaء kaanat marfuucatan aw mawquufa falamaa kaana markuu ahday alxadiiثu naqlu اlxadiiثi xadiidka oo la soo raro dadka la soo gaarsiiyo iyo wa xifdu la xifdintiisu min aqrabi اlwasaa'ili waxyaalaha lagu gaaro ilallaahi ilaa rida allah ilaahay raalli ahaanshadiisa waxyaalaha lagu gaaro kan ugu dhowaansha badan caza allaa qaaliba wajalla allaa weyne bimuqtada alaahaari bimuqtada alaxaadiid sida axaadiistu ay keenaydo ay sheegaydo axaadiidta fii daalika axaadiista alwaaridati ku soo aroortay fii daalika naqlulxadiid wa xifdu arrinkaas oo ah naqlulxadiid wa xifdu fa minhaa axaadiista waxaa ka mida qowluhu nabiga qowlka laga sheegay sala allahu calayh wasalam man addaa qofkii u guta ilaa ummati ummadayda xadiidan xadiid oo inta soo xifdiya kadib gaarsiiya xadiidkoo waaxidan keligiis ah xadiidkaasoo yuqiimu uu ku oogayo bihi xadiidka sunnatan sunno oo yaruddu ama uu ku ridinayo bihi xadiidka bidcatan bidco falahu qofkaas aljannatu janna u sugnaatay hal xadiid qofka soo xifdiya kadibna ummadda sii gaarsiiya xadiidkaasuu sunno ku oogayo ama bidco ku ridinayo qofkaas janna u sugnaaday xadiiun mawduuc waa xadiis been abuura oo nabiga lagu been abuurtee nabi ma dhihin aafatu ismaaciil ibnu yaxya ataymi musiibada ku jirtaana waa nin la yidhaha ismaaciil ibnu yaxya ataymi oo kadaab ninkaasaa been abuurkaa sameeyey xadiis marfuuca maaha iyo mid mawquufa midna waa mawduuc iyo been abuur marka axaadiista saxiixaa nooga filan wa minhaa axaadiista la sheegay waxaa ka mid a qowlu nebiga qowlkiisa sala allahu calay wasalam laga sheegay man xafida qofkii u xifdiya calaa ummatii ummaddayda darteed inuu ummadda jahliga uga saaro ummadda soo gaarsiiyo xadiian xadiidka waaxidan keligiisa kaana lahu waxaa u sugnaanaa ajru axadin wasabciina nebiyan toddobaatan iyo kow nabi ajarkood nabigaasoo sidiiqan rumayn mid rumayn badan ahaada waa mawduuc kale been abuur kale wey ma nabiga ajarkiis la gaari karaa inaa lilaahi toddobaatan iyo kow nabigu bahal axaadiista been abuurka calaamadaha lagu yaqaanay ka midta wax yar ay waxay u sheegayaan wax la yaab oo ajira axaadiista been abuurka calaamadaha lagu yaqaanay ka midta haddaad boqol kun oo xadiis xifdido weligaa nabi ajarkiis gaari maysa nabigu waa doorasho wax la gaara nebi maxamed saad ku gaaraysa subxaana allah nabi marka ajarkiis wax fudud maaha marka waa xadiis mawduuco been abuura silsilatu xadiisa daciifuna sheekh naasir ku sheega walaahaaru axaadiista axaadiista alwaaridatu ku soo aroortay fii daalika macnahaas oo ah in xadiiska la naqliyo dadka la gaarsiiyo kaiiratan waa farabadanta aad u farabadanta iyadoo saxiixa weliba xadiis saxiixa oo ajar badan sheegayda ayaa nugu filneed kuwaas inuu soo rarayna ahe wa ra'aytu waxaan arkay uu yidhi shiiqu wara'aytu waxaan arkay alhimama himadihii qad qasurad inay gaabatay qasurad waa facula wara'aytu alhimama himadihii ayaan arkay qad qasurad inay gaabatay can xifdiha axaadiista la xifdinteeda ay ka gaabatay dadkiioo waxaan arkay himadoodu ay ka gaabantahay inay axaadiista xifdiyaan taasaan arkay maca kasrati kutubiha kutubteeda badashadeedu iyada joogto kutubta xadiidka laga qora iyadoo aad u badan kutubo aad u fara badan kuwa waaweyn kuwa dhexdhexe kuwa yaryar ayagoo tiradii ka batay haddana waxaan arkay dadkii xadiiskii inay xifdiyaan inay ka gaabiyeen oo himmadoodii himmadii caaliyadaheedaa nuqsaantay maxay uga gaabatay inay xifdiyaan min ajli asaaniidiha axaadiista sanadyaalkeeda daraaddeed xadiiska iyo matniga waxaa dhacda xadiiska matnigiisa iyo sanadka sanadku inuu badan yahay marar badan axaadiisa yaryaroo dhan sanadkaa ka badan markaase haddii xadiiski meesha ay ku qoran tahay laba boqoloo xadiid waxaa dhacdaa kitaabku marka matniga la fiiriyo in afar boqol shan boqoloo xadiis intii la xifdiyo uu ka badan yahay marka waxaana ka dadkii himadooda awal waxaa la xifdin jiray kumanaanku ayaa la xifdinayay dadka himo caaliya lahaa dadkii dambe himadoodii waa nuqsaantay markaasaan isiriyi malaha sababaha keenay inay ka nuqsaantay himadoodii xifdigii oo ay ka himajabeen waxaa ka mid ah asaaniidda taasaan isliyo min ajli asaaniidda fa ra'aytu waxaan gartay wey ra'aa oo ra'ye wey waxay ila noqotay an aakhuda inaan soo qaato min asaxi kutubihaa axaadiidta kutubteeda kuwa kan ugu saxiixsan min asaxi kutubihaa axaadiidta kutubteeda kuwa ugu saxiixsan mid ka mid ah kitaaban kitaab inaan ka qaato axaadiista kutubta lagu qoray kuwa ugu saxiixsanaan horta kitaab ka xulana markaan ka xusho kitaabkaasaan qayb ka qaadana marka fa ra'aytu waxaan gartay an aaquda inaan soo qaato min asaxi kutubiha axaadiista kutubteeda kuwa ugu saxiixsan mid ka mid ah kitaaban inaan kitaab ka qaato kitaabkaasoo aktasiru aan ka soo gaabiyo minhu kitaabka axaadiia axaadii kitaabkaas aan doortaya marka axaadiis ka soo qaadana axaadiistaasoo bixasabi alxaajati baahida qadarkeeda ah ilayha axaadiis loo baahan yahay axaadiista baahida loo qabo oo waxa weyan hadday axkaam tahay hadday tahay tarqiib iyo tarhiib hadday tahay aadaab axaadiis macaanideedu kala duwan tahay oo baahiyaha qofka muslimka ah uu qaboo kala duwan axaadiis ku saabsan inaan ka soo qaato bixasab alxaaja baahida qadarkeeda ilaahay axaadiis loo baahan yahay oo waaqtasira aan soo gaabiyo an waxaan leenahay an aakuda inaan soo qaato waaqtasira aanna gaabiyo asaaniidaha oo aan fadxinno aqtasira meeshuu ka godan yahay oon kii hore ku cadafno oo wa aqtasira aan gaabiyo asaaniidda sanadyaalkeeda sanadyaalka waa ka soo gaabina waa xadfaa macnaha sanadyaalka waa iska xadfaa oo wa aqtasira aan ka soo gaabsado asaaniiddaha axaadiista sanadyaalkeeda maa cadaa raawiya maa cadaa raawiya alxadiidi xadiidka raawigiisa wixii ka soo haray raawiga nabiga ka wariyey maahane intii kale ruwaadaheeda ka sokayday intaasan iska xadfaa intaasaan iska xadfaa maxaa yeelay falaabudda waa laga maarmaan minhu raawiga nabiga ka wariyey ka nabiga ka wariyay oo saxaabiga isaga waa laga maarmaan lama xadfi karo kaas waa sheega oo fayashule markaas uu fududaado marka aan xadfo sanadyaalka oo fayashule uu fududaado xifdu axaadiisa la xifdinteeda markay sanadka aan xadfo waxaa fududaanaa in la xifdiyo axaadiista ilaa waa matnigii kaliyahe oo watagura ay badato alfaa'idatu faa'iidada fiiha axaadiistaas laga faa'iido faa'iidada oo axaadiistaas laga faa'iidaysanaa ay badato maxaa yeelay xadiis aad korka ka haydo mar alla markaad u baahataba xugunkii waa kor agtaadu yaalla qalbigaa uu kuugu jira laakiin xadiidka haddaad xoogaa laqbadiisa taqaan kitaabka ugu qoran yahay maalma kadib waa iska halmaamay hadhow markaad u baahato nima masaladaas xadiis ka hadlaya hadda kahor waaba soo maraye kuu ku yiilay taab ku ahaa waad wareegi ka xadiis warqad kuugu qoran iyo midaad qalbiga ku haysataa kuma sina waxaa faa'iido badan midkaad korka ka haydo marka fawaaiddu inay badato in sha allahu tacaala waa ilaahay hadduu dooneen fawaqaca waxaa dhacay lii ay fii nafsi laamtaa bimacnaa fiia naftayda waxaa ku dhaco qalbiga iiga dhacay fawaqaca waxaa dhacay lii ay fii nafsi nafsadayda waxaa ku dhacay an yakuuna inuu noqdo ayilma'huudu kitaabka lasoo qaadana oo wax laga gaabina kitaabka lasoo qaadana an yakuuna inuu noqdo alma'huudu kitaabka lasoo qaadana kitaab albukhaariy imaam albukhaari kitaabkiisa inuu noqdo kaasaan go-aansaday kitaabka imaam albukhaari inaan wax ka xusho kaas inaan wax ka soo xusho saas muxuu u doortay likownihi liajli kownihi bukhaari ahaanshadiisa daraaddeed likownihi liajli kownihi kitaabkaas oo saxiixbukhaariga ahaanshada uu ahaaday darteed min asaxihaa asaxi kutub alxadiid kutubta xadiidka kuwa ugu saxiixsan mid ka mida ayuu noqday taas waa u doortay labo iyo walikownihi kowni limaami kownihi midii hore waxaan u celinay kitaabka kownihida dambena waxaan u celinayn imaamka iyo weli kownihi kownilimaami imaamulbukhaari ahaanshada uu ahaaday daraaddeed raximahullah kaana mid ka mid ahaaday min asaalixiina dadka saalixiinta xaqa ilaahay ilaaliya xaqa addoommadana ilaaliya wa kaana iyo inuu ahaa mujaaba dacwati baryadiisa mid la aqbalo wa dacaa uuna u duceeyey liqaalihi kitaabkiisa qofka akhriya mustajaab dacwu ahaa kitaabkiisana dadka akhriyana waa u duceey saasaan u doortay waqad qaala lii wuxuu igu yidhi uu yidhi ibnu abi jamra man duul laqiitu aan la kulmay culummadii aan la kulmay oo min alqudaati qudaadda ka mid ahaaday aladiina qaadiyaalka kaana lahum ay u sugnaatay almacrifatu oqoon iyo warixlatu safar cilmi oo wax badan cilmi u safray caman duul wuxuu iiga wariyay laqiya uu la kulmay qaadigu oo mina saadati madaxdii ah madax diineed wey madaxdii almuqarin lahum ee loo qiray bilfadli fadliga culummadii uu la kulmay ee madax diineedka ahaa ee fadliga loo qiray wuxuu iiga wariyo iiga sheegay inna kitaaba albukhaariyi kitaabka saxiilbukhaarigaa maa quri'a lama aqrin fii waqti shiddatin waqti dhibaato jirto ilaa fugrijad dhibaatadii waa lafay marar badan waxaa la arka iyadoo dhibaata jirto dii saxiix bukhaariga la akriyo in ilaahay dhibaatada ummaddaas ka qaado maadaama ay sunnadii nabigoo saxiixaad noolaynayaan marar badanaa la arkayo walaa rukiba lalama korin bihi saxiixulbukhaari fii markabin doon ama markab markabku waa gaadiidka badda mara ama doon ahaado ama markab ha la yidhaaho oo faqariqad ay maashooto doonti qad weligeed hadda ka hor lama arag doon inta saxiixbukhaari la saaray badda ku qarqoonto macnaha ma ahan waa waa xaqiiqo haddii marka bukhaari la saaro ma qarqoomayo ma ahan saa taas waa wax qayba taas waxaa lagu ogaan karaa daliil laakiin waxay ta hadda ka hor ma anaan arag wa hadda ka hor kaleyba ma anaan arag wey inagu ah, doon saxiixbukhaari saamiyo badda la qaday ma anaan arag ah, intaas wey ee laguma dhihin kitaabka saxiix bukhaariga markabkii la saara badu laqime ma lagu dhihin xayla taas laguma ogaa karo caqli waa waxyi a lagu ogaa karo daliilay u baahan tahay taas ah. marka laakiin hadda ka hor lama arag wey sidoo kale laguma dhihin meel kastoo musiibo ka jirto saxiix bukhaari haddii lagu akriyo musiibadu waa tegi taas maxaa yeele daliilay u baahan laakiin maxaa lagu yidhi hadda kahor dhowr goor waxaan aragnaa lagu yidhi ah. meelo masaa'ib ka jirtay oo lagu akriyo saxiix bukhaari ilaahay balaayadii qaaday ilahay inugu naxariistayna hadeer baciid ma ah, sunnadaas nabigoo la noolaynayo maadaama intaasoo laysku daray ay tahay faraqibtu waxaan jeclaaday maca barakati اlxadiidi xadiidka barakadiisa iyadoo loo geyna intaas la sheegay waxaad ku dartaa xadiiska nabiga barakadiisa ah, ku dartaa fii tilka albarakaati barakooyinkaas la sheegay ayadoo xadiiska barakadiisa loo geynaa wuxuu yidhi faraqibtu waxaan jeclaaday maca barakati alxadiidi xadiidka barakadiisa la jirkeeda fii tilka albarakaati barakooyinkaasaan jeclaaday ayadoo asal xadiiska barakadiisa la ogaa haddana barakooyinkan kaloo la sheegay waxaas aan isku darsaday oon jeclaystay waxaasaan jeclaystay limaa shay dartiisaan u doortay yidhi sow marar badanaa la arkay iyadoo musiibo iyo balaayooyin inta bukhaari la akhriyo ilaahay musiibadii qaaday hadda hadda balaa jirto soo maaha balaayooyin badanaa jira hadda soo maaha shik wuxuu leeya balo weynaa jirto balaayooyinkaas maxay yihiin waa qalbiga macaasidu ka buuxsantay qalbiga khafladu ka buuxsantay qalbiga qusuurku ka buuxsamay qalbiga halmaamay isticdaadkii liyowmi raxiil quluubtiiya balaayo iskortay balaayo adduun waa wax yare abaar iyo colaad iyo cuduro iyo bale adduun waa wax yar balada diireeda ka daran balaayo diireeda jir quluubtaa fasahaaday aaqiro ah, xasuusteediiya ku yaraatay adduunya jacayla ka buuxsamay xasuustii aaqiraa yaraatay macaasidiya loo leexday daacadiya laga weegsaday marka waxaanaa iskoonkoray waxaan isihi yidhi kitaabkan axaadiis ka soo qaado quluubta ha lagu sugo ah, quluubtan macaasidiyaa bad noqotay quluubtiiyaa ku qarqoonto ku mashooday quluubtaana ha lagu shubo saxiixbukhaariga axaadiisiisa bal inay axaadiistu dhaqdo bal in musaa'ibta qalbiga haystaa ka guuro sidaasaan u doortay ah, meeshaan inuu ka fakerada abaar iyo colaad limaa shay dartiisaan u doorta yidhi filquruubi qalbiyaalka ku sugan oo mina sadai maar daxasha daxasha iyo maarta iyo mirirka oo quluubta ku sugan falacallahu wuxuu mudan yahay xadiidka bifadli illaah ilaahay fadligiisa an yakshifa inuu faydo camaa shayga bihaa qulubta ku sugan inuu dhaqo xadiidku xadiidka nabigu maartaas inuu dhaqo miyirka iyo daxasa ku dhegay qalbiyaalka ee qafladu ka buuxsantay bal xadiidku inuu maylo laakiin qofkuu ka mayraya waa qof u diyaargaroobay qofna marka horuba usoo fadhiistay inuu barto wax uu qalbigiisa ku nooleeyo diintiisa ku nooleeyo qofna uu laqbada xarafkaanu meesha ka rabo marka qofka ku nacfiraya waa qof marka horeba u soo fadhiistay inuu qalbigiisa ku nuuriyo sunnada nabiga sala allahu calay ee uu ka kasbado taqwo iyo cabsi ee xadiiskii soo maraba dhaqan u bedela kii soo maraba dhaqan u bedela qofka ku noolaana qofka marka inuu xadiiskan ilaahay fadligiisa xadiisku uu ka faydo waxa qulubta ku sugan iyo wa an yufarija allah inuu ka faydo canhaa quluubta shadaa'id alahwaal dhibaatooyinka kuwooda adadag ahwaal waa jamcu howl howlkuna waa shiddada shadaa'id alahwaal dhibaatooyinka shidooyinkooda ilaahay inuu qulubta ka faydo allatii dhibaatooyinka taraakamad iskarankortay allatii dhibaatooyinka taraakamad iskortay calayhaa cala alquluubi qulubta isku kortay ilaahay inuu ku faydo walacalla waxaa la arkaa oo dhici karta bixamli tilka aaadii axaadiistaas la qaadideedo quluubta lagu qaado axaadiista aljaliilati weyn tucfaa in quluubta laga cafiyo min alqaraqi inay ku maashodoy ku muquurato fii buxuuri اlbidac bidcooyinka badahooda iyo walaaaami dunuubta ah. bad oo kale waxaa noqday waa bidcooyinka iyo macaasida marka sidii dooma ilaah ugu badbaadiyey in qulubtana alla ugu badbaadiyo oo ilaahay ka badbaadiyo inay ku maashooddo bidacda iyo macaasida falamaa kamulad axaadiistii aan doortay markay dhammaystirantay oo intii aan doortay ay soo dhammaatay bixasabi maa shay qadarkiis wafaqa allaahu ilaah uu waafajiyey ilayhi maaga intii un alla u waafajiyey markay dhammaatay falamaa kamulad axaadiistii markay kaamil noqotay bixasabi maa shay qadarkiisna ay ku kaamil noqotay wafaqa allaahu ilayh ilaah uu waafajiyey faydaa isla markiiba hiya axaadiistii alaaثu miati xadiiث waa saddex boqol oo xadiiث hayra bidcin dhowr marka laga reebo dhowr marka laga jaro bidciga waxaa la ihahdaa saddex iyo toban inta udhaxayda saddex tirada ka bilaato ilaa toban marka waa afar xadiisaa ka dhiman saddexdii boqol afar xadiisaa ka dhiman waa laba boqol sagaaشan iyo lix meelahaas fa kaana awaluhaa axaadiista awalkeedu wuxuu noqday kayfa sideebuu kaana ahaa bad-ulwaxyi waxyiga bilowgiisa lirasuulilahi rasuulka ilaahi loo waxyooday salى اllahu calيه wasalam waxaa ugu horeeya oo aan ku bilaabay qaabkii waxyigu nabiga ugu bilowday maxaa yeelay qayrka ah haystaan muslimiintu halkee ka bilowday ee waa waxyiga nabiga lagu bilaabay halkaasu ka bilow waa kayrka bilowgiisa xadiiskaasaan ku bilaabay fa kaana wuxuu ahaaday awaluha axaadiistaas awalkeeda kayfa sideebuu kaana ahaa bad-ulwaxyi waxyiga bilowgiisa lirasuulilahi rasuulka ilaahi loo waxyooday sala allahu calay wasalam wa aakhiruhaa axaadiista aakhirkeeduna wuxuu ahaaday dukuula ahli اljannati aljanna dukuula aan leenahay dukuulu dhihi mayno dukuula maxaa yeelay waa khabarkii kaana fa kaana awaluhaa kayfa kaana badulwaxyi wa aakhirahaa wa aakhiruhaa waa godanta wa kaana aakhiruhaa axaadiista aakhirkeedu wuxuu noqday dukhuula ahliljanna ahlu jannaha gelidooda aljannata jannada ay galaan iyo wa incaamallaahi incaamana waa kordhigay wa incaamallaahi allaah nimcayntiisa calayhim ahlu jannaha uu ugu namceeyey bidawaami ridaahu raalli ahaanshadiisu inuu u daa'im noqdo sidaa jannada dhexeeda ugu daa'im noqdo xadiiska ugu dambayna waxaan ka dhigay ahlu jannuhu jannada markay galaan ilaahay raalli ahaanshadiisa inuu ku dejinaa oo uu raalli ahaanshahaas u daa'im noqonaa oon dir dambe alla ugu caroonay marka kitaabkii muxuu munaasib noqdo qaybka bilowgiisa iyo dhammaadkiisii soo maaha sidaas mar hadduu noqday wuxuu yidhi walam ufarid ma aanan kala saarin baynahaa axaadiista bitadwiimin baabayn kuma aanan kala saarin baabbaab kama dhigin fa samaytumaha kitaabkii marka fiiri bilowgi kayrka iyo dhammaadka kayrka soo ma noqon axaadiisii qaabku u qoran yahay magacii halkaasuu ka yimi marka fiiri magacii halkaasuu ka yimi fa samaytuu waxaan ku magacaabay bimuqtadaa wadcihi kitaabka dejintiisu macnaha uu keenay kitaabku qaabku u qoray ah, qaabku u qoran yahay muxuu ka bilowday qayrka bilowgiisii muxuuna ku dhammaaday qayrka meesha ku dhammaanayay marka qaabka uu u qoran yahay macnaha uu keenayo macnahaasa magac uga dhiga fa samaytu kitaabka waxaan ku magacaabay bimuqtadaa wadci kitaabka dejintiisa qaabka loo dejiyey mani macnihiisa jamcu nihaaya yoolka in la jamciyo fii badi اkhayr khayrka bilowgiisa iyo walqaayati meesha ku dhammaaday intaas in la jamciyo saasaan magaci uga dhigtaa magciisa waa kaas mar walam ufariq ma aanan kala saarin baynaha axaadiista bitafwiimin baabayn baabbaab uma qorin baabu kadaa xadiis walba macnaha uu ka hadlaya baab uma qorin oo ma baabayn xaan u baabay waaye rajaa liأjli rajaa damacaan damcaya daraaddeed an yutamima allaahu lii alle aniga inuu ii dhammaystiro welikulli man qof kastana u dhammaystiro oo qara'ahu kitaabkan akhriya ow samicahu ama dhegaysta bad alkhayri khayrka bilowgiisa biqaayati maca qaayata iyadoo dhammaadkii la jiro dhowr baab haddaan qoro baabyaalku qaaraa dhimanaana ila baab lama dhammay kareen marka waxaan sidu yidhi qayr dhammaystiran si ilaahay kuu siiyo waxbaa iska baabay kollayba kayr bilowgiis iyo dhammeedkiisa maadan sheegin marka baabkii wa iska daayo si ilaahay aniga iyo qofkii akriya iyo qofkii dhegaystaba khayr dhammaystiran oon waxba ka maqlin alla noo siiyo ilaa haddaad tira baabaaban qoran abwaabta gabala kaa dhimanaane ma dhammayn karti ma dhammayn karti marka jumladaasaan ilaahay ku baryiy duuduubkaas aan ilaahay ku bari khayr dhammaystiran in ugu siiyo fanas'alu allah allah waxaan weydiisaynaa allaha alkariima deeqda badan allahaasoo rabbal carshi carshiga midka isagu maamulo ahaaday carshiga alcadiimu weynanka badan an yajcalahaa axaadiistaas inuu uga dhigo liquluubinaa qalbiyaalkeenna jalaa'an faydid oo daxasha maarta iyo mirirka quluubta ku dhegay inay nooga faydaan oo ilaahay ka dhigo axaadiistaa midii faydiheed walidaa'i diinina diinkeenna cudurka nooga jira bidcada nagu jirta macaasida nagu jirta xumaanta naga buuxdana ilaahay inuu caafimaad uga dhigo aan ilaahay weydiisanay caafimaad oo kitaabku noo dhammaado annagoo raysannay oo bidcooyinka ka raysannay oo macaasida ka raysannay oo qalbiqallaylka ka raysanno qulubtu qoyday ilaahay saasaan weydiisayna walidaali diinina diinkeenna jiradow naga jirany oo annagu aan jirano tadayunkiyaa jira diintu iyadu ma jirana diintu waa caafimaad qabtaa laakiin tadayunkiyaa jiran qofku qaadashaduu diinta qaadanayaan ka daciif annagay naga daciif shifaan caafimaad ilaahay inuu nooga dhigo bimanihi biincaamihi nimcayntiis iyo bixintiis iyo siismadiisana uu ilaahay uga dhigo jalaa iyo caafimaad laa rabba mid wax maamulaa ma jiroo siwaahu asaga ka soo haray axad wax maamula ee maamulka wax ku leh oo asaga ka soo haray ma jiro wa sala allaahu allah ammaano calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa muxamedin muxamed ah muxamedkaasoo khaatimin nebiyiina nabiyaalka soo qatimay oo taada la hoos dhigo khaatamin nebiyiina nabiyaalka lagu qatimay oo la kor dhigo labadaba bannaanta labada xarakana waa kuu saaran labadaba saxiix khaatimi nebiyiina asagaa nabiyaalka qatimay khaatami nebiyiina asagaa nabiyaalka lagu qatimay walxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allah ayuu sugnaaday allahaasoo rabbialcaalamiin caalamka oo dhan asaguu barbaariyey allah caalamka oo dhanna barbaariyey kitaabu badi lwaxyi haadaa midkaanu kitaabu badi lwaxyi waxyiga bilowgiisa kitaabkii ka hadlaayo wey kitaabkan wuxuu ka hadlaa xadiiska ugu horeeya qaabkii waxyigu nabiga ugu bilowday salى اllahu calayh wasalam waa xadiiska ugu horeeya kitaab qaabkii waxyigu nabiga ugu bilowday salى اllahu calayh wasalam can caaisha axaadiista nuucaasa can caaisha mid kastaba raawigaasu ku bilowdaa icraabta laba weja ku bannaan ficil maxduufa in la soo qadaro oo la yidhaha ruwiya waxaa laga wariyay can caaishata umi اlmu'miniin waa mid iyo in imaamka soo saaray xadiiska ta faacil laga dhigo ficil loo sameeyo in la yidhaahdo rawa اlbukhaariyu bukhaariya wuxuu ka wariyay can caaisha taastan baana fiican sababtaa ruwiya marka la yidhaahdo dacfiya laga fahma xadiis daciifana meeshaan ma yaallo waa xadiisii saxiixbukhaari wax meeshaan ku qoro markaa taas dambaan ku wadayna marka rawa albukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaishata caaisha ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ah dhammaan zawjaadka nabiga mu'miniinta hooya u yihi sida rabbulcaalamiin uu yidhi waaswaatuhu ummahaatuhu nabiga zawjaadkiisu waa mu'miniinta hooyooyinkood can caisha umi lmu'miniina radia allaahu canhaa ilaa raadi ha ka noqdee annahaa caaisha qaalad waxay tidhi awalu maa shaygii ugu horreeyey oo buddi'a lagu bilaabay bihi shayga rasuululaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam min alwaxyi waxyi xaal uu yahay alru'ya saalixa ru'yadii wanaagsaneed u ah nabiga sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyey oo lagu bilaabay xagga waxyiga ru'yadii saalixada ah ayuu ahaa waxyiga waa allaah ogeysiinta uu ambiyadiisa arin ogeysiiyo waxyigu waa midkaas waa allaah ogeysiinta uu ambiyadiisa arrin ogeysiyaa la dhaha waxyi iclaamu llaahi ambiyaahu bilmr matniga xaashiyadiisana wayna kugu taa waxyi saasaa la yidhaha ogeysiintaasu waxay noqon kartaa allah inuu la hadlo kii uu doonayo inuu la hadlo bilaa waasitatin ayadoo cid u dhaxayda aysan jirin min waraa'i xijaabin uu kala hadlo min waraa'i xijaabin ayadoo nabigu alle u jeedin uu la hadla laakiin cid u dhaxayda ma jirto malag wax ugu soo dhiibima ugu soo dhiibima sidii salaada ilaah ugu soo waajibiyey nebi moxamed sala allahu calay wasalam amase waxaa ilaah subxaanaه wa tacaala ku ogeysiinaa bikitaaban kitaabkiioo qoran aa la soo dejinaaba sidii towraad oo kale nabi muuse loo siiyey iyadoo qoranaa loo keen oo alwaax ku qoran taasna waa ilaahay waa ku ogeysiiyaa ambiyadiisa wa tan saddexaad ow birasuulin waxaad moodaa hadalka in laga fahmaya hadalkiisa iyadoo uu u jeedo oo xijaab la'aan ow bikayri xijaabin uu ku daray sida habeenkii nabiga la dheelmiyey lisayidi اlaxbaab uu leeyay hadalkaas waxaad moodaa marka inuu leeyahay nabigeenna suuban salى اllahu calayه wasalam habeenkii la dheelmiyey habeenkii la dheelmiyey allaah markuu salaada ku waajibinayey iyo wixii axkaam uu soo sheegay xijaab kama xigina wuu ah qowlkaasna bacdu ahli sunna waa qabaan laakiin waa daciif waa daciif xadiiska saxiix muslimka nabiga waa la weydiiyey habeenkii la dheelmiyey inuu rabbi soo arkay in kale ah, rabbi ma soo aragtaa lii markaasuu yidhi nuurun amaa ara waa saxix muslim xijaabuhu nuur xijaabka iiga aadana waa nuure kayfa ara saan u arka waa cadi ah. waa cad yahay waa sariix marka saas daraaddeeday tidhi caaisha sida saxiix muslimka ku sugan qofkii ku yidhaha nabigaa rabbi soo arkay been weynuu kuu sheegay been ah, weyn uu sheegay marka ma soo arag marka xijaab iyadoo uu u dhaxeeyo laakiin aansan rasuul u dirin oo uu kalaamka alle maqlayo ilaahay nabi muusena waa la hadlay nebi moxamedna waa la hadlay sala allahu calay wasalam tan kalena waxa weeyaan inuu kitaab qor-aan dejiyo sidii towraad tan saddexaadna waa inuu malag soo diro yidhaa u sheeg in badan taasaa u badnay oo malkuljibriil uu soo diro tan afraadna ow biilhaami ilhaamku waa maxay ilhaamku waxa weya qalbiga ayaa lagu afuufaya cilmigu nabiga qalbigiisaa lagu afuufaa nabiga qalbigiisa aa lagu afuufaa maraga ayaa ku afuufaa nabiguna uma jeedo taasna ilaahay axkaam badanuu ku ogeysiiyaa nambiyadiisa kan ugu dambayda waa manaamka ru'yada ambiyadu waxyigay ka midta isagoo hurdaaya in wax la tuso intaasba dhammaan waa wayi intuba waa wayi ru'yada iyo aqsaamteedana kitaabka meelihiisa ugu dambayda insha allah aan ku arki doonaa meel dambuu ku keeni doonaa ru'yada awalu maa shaygii ugu horeeyey ee budia lagu bilaabay bii shayga rasuululahi rasuulki ilaahi sala allahu calayh wasalam min alwaxyi waxyiga xaal uu yahay ku bayaani maagaas waxyi xaal uu yahay alru'ya saalixatu waa ru'yada saalixada fi nawmi hurdada dhexdiisa xaalay ahaatay waxaa ugu horreeyey oo nabiga waxyiga lagula bilaabay ru'ya saalixaa oo isagoo hurdaya la tusayo lix bilood ayayna ku socotay oo uu ru'yadaas arkay sidaas daraaddeeda ru'yada nabiyaalku waxyigay ka midta waxyigay ka midta fa kaana nabigu wuxuu ahaa laa yaraa midaan arag ru'yaa ru'yo ilaa jaa'ad way imaa jirtay mila faraqi subxi subxiga dilaaciisa oo kale xaal ay tahay nabiga markuu wax ku ru'yoodo sida waabaryo kale uu arki jiray waxaa loola jeedaa ru'yadii run ay noqon jirtay waxaa loola jeedaa si degdega ah oon daahid lahayn uu u arki jiro ah, ayadoo run oo sidii uu u arkay ah oo aan soo daahin oo qadarkii uu arkay la eg oon ka badnayn oon ka yarayn ayuu arki jiray nabigu sal اlahu alay sl haygu ku ruyoodana sidii u dhaca sidii ayuu u dhacaa haygu ku ruyooda sidaasaa lagu bilaaba uma xubiba waxaa la jeclaysiiyey ilayhi nabiga alkhalaau kale noqoshada kadib nabiga waxaa ilaahay jeclaysiiyey inuu dadka ka kali noqdo oo meel cidlaa oon cid makhluuquu joogin inta tago oon banu aadan joogin macnaha makhluuqa banu aadan la jeedno meel aan banu aadan joogin inta tago inuu ilaahay ku caabiyo saasuu iska jeclaa kale noqoshadana waa waxyaalaha quluubtu ku noolaato qofka doonaya qalbigiisa inuu noolaado waktiyada qayb ka mid ah waa inaad meel cidlaa tagtaa habeenkii oo kale hadaad heli karto waqti ka mid ah meel cidlaa oon banu aadan ku arkay ilaahay baa ku arkaya ood ku tukato ood qur-aanka ku akhrisato oo adkaarta ku akhrisato oo ilaahay ku tuugto waa waxyaalaha ugu waaweynoo qalbigu ku noolaado waxaa la jeclaysiiyey inuu dadka ka dhinac uga baxo sidaasaa la jeclaysiiyey uma xubiba ilayhi nebiga waxaa la jeclaysiiyey alqalaa'u kali noqosho wa kaana nabigu wuxuu ahaa yaklu mid kali noqdaa biqaari xiraa buurta la yidhaha qaaru xiraa jabalka la yidhaha qaaru xiraa haddana loo yaqaano jabalu nuuh buur dheer oo maka ku taalla wey shaariculxaj agtiisa ku taalla meesha soomaalida la dejiyo agteeda ku taalla dhinacan qoraxdu ka soo baxdo ka xig ayaa buurtaas dhakadeeda uunta tago uu halkaas iskaga cibaadaysan jira ilaahay ku caabudi jiro fayataxanasu waa ku cibaadaysanaa fiihi buurta fawaa'idow ka sheega waxaa ka mid ah wuxuu yidhi waxaa ku tusaa xadiidkaas hidaayadu waa minatu min allaah sababtaa fiiri kutub hore nabigu ma oqon kii dambena weli lama soo dejin rabbibaa qulubtiisa hanuun ku rid iri marka alhidaayatu min allah sidaas daraaddeedaa salaad kasta muuminku ilaahay markuu hortaagay u leeyahay ihdina siraata mustaqiim ilahay jidka toosan salaad kastana nabigu salaatuleylana uu ku bilaaban jiray habeenkii allahuma rabba jibriila wamikaa'iila waisraafiila faatira asamaawaati waalardi caalima alhayb washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fii yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaq biidnika inaka tahdi man tashaa ilaa siraati mustaqiim marka qofku waa inuu hidaayada rabulcaalamiin weydiistaa waa inuu weydiistaa waxay yidhaahdeen shaarixu uu yidhi sababtu maxay ta uu u doortay nabigu qaaru xidhaa buuraha maka tiradii ka bateen makaan alle lagu caabudaana tiradiiu ka batay muxuu doortay saddex shay inuu isku darsaduu rabuy khalwada oo keligiisuu meel jooga cibaado ah cibaadada uu samaynaayey iyo buurtaas korkeeda markaa tagta kacbadiiad u jeeda baydka alle fiirintiisa saddexdaas inuu isku darsaduu rabuy makaan kaloo saddexda iskugu darmaaye ma ah, inta kale beydku kuu muuqama buuraha kale haddaad ag tagtana hadda dadkii aad arki hadaad tiraa beydka aan si aan u arko aan agta ka fadhiisto beydka waa la dawaafa waa lagu sheekaystaa mushrikiinta meelaha fadhiya soo ma jeedo haddaad ka tagto meel kale tagtana u jeedi mayo wuxuu rabaa khalwada iyo cibaadada iyo beydka alla fiirintiisa inay isugu darmaan saddexdaas inay u kulanto fayataxanasu waa ku cibaadaysan jiray fiihi buurtaas wa huwa taxanufkuna adtacabudu waa cibaadaysi intaas waa mudraj mudraj waxaa la yidhaahdaa xadiiska lafdi aan ka mid ahayn in la dhex gelsho ama awalka ama caaqirka ama dhexda in laga gelsho weliba dhexda in laga gelsha ma badna laakiin kanaaba ka mida ah. waa mudraj min kalaami zuhriy shahabudiin zuhri hadalkan iska leh wuxuu kuu fasirao rabaa inuu kuu caddeeyo fayataxanafu macnaheed shihaabuddiin zuhri oo xadiidka ka wariyey curwa ibnu zubayr curwana caaishuu ka wariyey xadiiska sanadkiisaa saasa marka zuhri oo xadiidka ka wariyey curwa ibnu zubayr zuhriyaa iskale kelmaddaas waa jumlo muctarida oo halkaas ay dhex gelshay oo ah mudraj wa huwa taxanufku adtacabudi waa cibaadaysi allayaaliya habeenno uu cibaadaysan jiray waxaad ku tacallujina fayataxanafu habeenno ayuu cibaadaysan jiray habeenadaasoo dawaati lcadadi oo tiro u saxiixo macnaha habeenno badan wey ma ahana habeenno yar habeenno badan ayuu cibaadaysan jiray qabla an yansica intuusan u soo siibmin ilaa ahli ehelkiisa ehelkiisii iyo reerkiisii intuusan u soo laaban ayuu habeeno badan meesha ku cibaadaysan jir qabla an yansica intuusan soo siiban oo uusan soo bixin ilaa ahli ehelkiisa xaggiisa u soo bixin wayatasawadu waana u saad qaadan jiray lidaalika cibaadadaas markuu khalwada samaynaa saadu qaadan jiri ma dhihi jirin buurtaasan tegaa ilaahan ku caabudaa ilaah igu filan tawakaltu cala allah ilaahan tala saartay risqa isagaan ka rabaa maxaa yeelay ilaahay in la tala saartana waa layska rabaa sabab in lala yimaadana waa layska rabaa nabigaana sidaas amray xadiid saxiix muslimka ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ku dadaal waxaa ku anfacayo asbaabtii la imow rabbigaana tala saaro oo kaalmayso rabbi marka tawakul maahan qofku inuu asbaabta ka tago waa jahli iyo dalaal ee waxaa la rabaa asbaabtii inuu la yimaado asbaabtan uusan tala saaran ilahay tala saaro marka nabigu saad u qaadan jiray markuu cibaadada aadayo waa saad jiray uma yarjicu waa u soo jiray ilaa khadiija khadiijuu kadib u soo laaban jiray khadiija ayuu kadib u soo laaban jiray fayatasawadu markaasuu usoo saad qaadan jiray limilihaa habeennadii oo kale haddana intii oo kale saad wadana soo qaadan jiray wuxuu yidhi shiiku halkaas waxay deliil u tahay tabatur macnaha ka go-id ehelka laga go-o si guud inaysan bannaanayn ousan sunnada ka mid ahayn nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku socdaa fa acdi kulla dii xaqin xaqa ilaahay xaqiisii waa gudanaho waa cibaadaysanaa xaaskiisii iyo ehelkiisiina xaqoodii waa gudana waa u imaana waa u imaana wuxuu u imaana waa xaqoodii siiyo inuu xaqoodii siiyo marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay yidhi shiiqu oo laga qaadanaa inuu qofku ehelka ka go'o si guud uga go'o joogtaa inuusan sunnadii nabiga ka mid ahayn sala allah alay slm maxaa yala nabigu godkaas iyo buurtaas kuma go'in ehelkiisana kama wada tegin ee cibaadadana maruu aadi jiray marna ehelkiisu u soo laaba jiray si uu xuquuqdoodii iyo waxyaalihii daruuraadkaah ugu gudo saasuu nabigu ahaa sala allah alay saas daraaddeeduu nabigu tabatulka reebay tabatulka waa reebay nabigu sal اlahu alay waa reebay wuxuu yidhi shiiku waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidka oo uu daliil u yahay ana alcibaadata laa takuunu ilaa bacda icdaa'i اlxuquuqi wاlwaajibaati wa tawfiyatiha cibaadada ma ahan ilaa marka hore qofku waa inuu bixiyo xuquuqdii waajibka ahayd oo eelkiisa uu siiyo xaqooda markaas kadibna uu asaguna cibaadadaas kale u bao imaamadu hadday sunno tahay amase fardulkifaayi ay tahay ma bannaano fardulcaynka inaad ka tagto xaasaad leedahay dadaad biishaa aabbahaad u adeegtaa hooyadaad u adeegtaa waa fardulcayn ayaga xuquuqdooda ma bannaana inaad xuquuqdoodii ka tagto adoon xuquuqdoodii siin ma rabtaa inaad cibaado u baxdo ayaga xaqoodii sii wey marka hore xaqooda sii biilkoodii meelu saar waxaad u qaban jirtay meel usaan ayadoon ayagii dayacmayn ilaa waa fardulcayni cibaadadaada kala aado markaad cibaado aadaydo oo ilaahay ku amray sidaas weeye sidaas weeye qaara yidhaahdeen nabiyullaahi ibraahim calayhi الsalaam haajara iyo wiilkii ismaaciil ahaa inta keenay meesha kacbada laga dhisay agteeda ayuu uga tegey wax yaruuna uga tegey saad waa uga teg xoogaa biyaaya cuntaan maana ka dhammaadeen asagoo maqan marka saasaa eelka looga tegi kara ayadoo saadku ka go-aya waa laga dhaqaaji karay laakiin taas xadiiska dhammaystir xadiiska sii fiiri xadiiska waxaa ku sugan markuu dhaqaaqay haajira waa raac markaasay waxay ku tiri meeshaan cidlada miyaed nooga tegi markaasuu ka amsa markaas tiri ma allah ku amray ma waxya arrinta markaasuu yidhi haa markaasay tihi ilaahayna dayicma marka duqa waxyi ay arrintu ahayd saas daraaddeed bartiya ceelkii samsamka alla uga dillaaciye arrin waxya ah oo aan lagu ogaa karin caqli iyo qiyaas wey arrintaas ma aha arrin qiyaas lagu ogaa karin bartiya samsamka alla uga dillaaciye laakiin adiga waajib waxaa kuwa ah sidaa nabi maxamed inaad yeesho sala allah alay oo eerka saadkooda iyo xaqooda siido cibaadadaada kale kadib aad aada kartaa wixii cibaadaho ilaahay ku amray sidaas wuxuu kaloo tushiy buu yidhi axkaamta meeshan laga qaadana waxaa ka mid a ah. qofka saalixa ah sunnada nabiga hadduu raaco waxaa loo rajaynaa ilaahay inuu wehel siiyo ru'yada saadiqada ah waa wehel qofka lagu wehelgelinayo oo qofka iimaankiisa lagu xoojinayo oo laleeyahay cala dariiq dariiq saxaad ku socoto ay ku adkayso waa wehelsiin haddaad marka dadaasho oo qof saalixa noqoto ilaahay inuu wehelku siiyaa la arkaa sidaasaa rajo laga qabaa laakiin nabi noqon maydi kumana socoto oo rajo lagama qabo iyada nabinimadu waa arrin gaar aw tan kaleeto xadiiska waxaa laga qaadana uu yidhi bilowga iyo dhammaadku isma leh qofka cibaadaadka markuu bilaaba qalbigiisa aad u dhisan iyo markuu dhismo isma leh sababto a ah fiiriya markii hore khalwadaasu ku cibaadaysan jira nabigu sala allahu alay wasalam markii dambena salaatuleylka gurigiisu ku tukan jiray markaasuu markuu sujuudayo xaaskiisa lugta ka qanjurma jira markaasay ka laabi jir marka horena khalwadu la aado bilowga iyo dhammaadkuna saasay u kala duwan yihiin bilowga iyo dhammaadkuna sidaasay u kala duwan yihiin xataa jaahu ilaa uu yimid nabiga alxaqu waxyigii xaqu oo halkan lagu sheegayaa waa waxyigii walxaal ayuu xaqii u yimid huwa nabigu fii qaari xiraa jabalka laydhaa qaaru xiraa uu ku sugan yahay huurtaas waxaa la yidhaahdaa qaaru xiraa jabalu nuura hadda loo yaqaan dadka xujayda markay tagaan mako dadka caamadaa ah, buurtaas waa isku dayaan inay koraan aaday ugu dadaalaan qaarha ah dhabarku ka kala go'a iyagoo koraaya dhibka ay marayaan shayga cibaadadaana marka la samaynayo daliilu rabo nabiga sala allahu calay waslm markii waxyigu ku soo degey oo kitaabka ilaahay ku soo dejiyey oo ilaahay rasuul ka dhigay kadib buurtii kuma laaba nabigu sala allah alay abubakar iyo cumar iyo cumaanna kuma ma aadi jirin idan in buurtan cibaado loo aado khaas ah hadday jiri laheed markii dambooba waxyigii isdabajooga u soo degaamadu aadi lah ama abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo casharatulmubashariina baaqigooda aadi lahaa marka cibaado gaaro loo aado male meeshaas dhabarkuyuu kaaga kala goyna aadi meesha fa jaa'ahu nabiga waxaa u yimid almalaku malagiya u yimid faqaala wuxuu ku yidhi iqra akri akri uu ku yidhi markuu malagi u yimid masaa'ilka uu halkan shuuqu baraarujiyo muhiimka waxaa ka mid a qofka markuu cibaado u baxaa waxaa sunno ah an yuclima ahlahu waa inuu eerkiisa u sheego meeshu aada iyo wuxuu doona u fiirsado waa masalada lixiyo tobnaad daliilka oo laga qaadanaya xadiiskan meeshaad aadayda waa inaad sheegto waxa aada u doodaydana waa inaad sheegto odan dhuuman xadiiskaana laga qaadana maxaa yala nabigu sala allahu calayh wasalam eelkiisa uu ogeysiin jiray meeshuu joogo saadna waa u qaadan jiray hadbana waa ka soo laaban jiray hadbana waa ka soo laaban jiray arrintaas wax badana ku jirto fawaa'idu kaasuu daldala waxaa ka mid ah waxbaa adiga kugu imaan kara eerkaagaa wax ku imaan karaan halkaa lagu soo doona haddaan lagu qonod dhuumato waa in meel lagu soo aado la yaqaan tan kaleeto ehelka qalbigoodaad ku degaha ku farxa haddii kale murugaad ehelkaaga u dilaydaa waana dulmi arrinkaas tan kaleeto haddaad cibaado xaqa aadaydo ehelka laftirkooda dacway u tahay haddaad tiraa qayrkaasaan aada ayaga laftirkooda qalbigoodu taabanama oo qayrka adiga xag kaa qashay maa wax ka aad kii aan qayrka kula soo aadayna ku mashquulin ma illa meesha jirta waa lagu yaqaan qayr aad u baxday fawaa'idkaas ayaa laga qaadanaya ho fawaa'idkaas iyo kuwa kaloo fara badan fajaahu nebiga waxaa u yimid almalaku malagii faqaala wuxuu yidhi iqra aqri qaala wuxuu yidhi maa ana biqariin anugu mid wax akriyo maahi hata naag wax ma akri jiri ta u yimid uu yidhi wax akri markaasuu yidhi anugu wax ma akriyo mid wax akriya anugu maahi faakadanii waa iqabtay u yidhi qaala nabi wuxuu yidhi faakadanii waa iqabtay markaan saas idhi faqadanii waa i majuujiyey saasuu ii majuujiyey xataa balaqa ilaa u gaaray minii aniga xaggayga aljahda dhib ilaa uu xoogsi adag inta ii qabtay uu meel adag i gaarsiiyey jahdi bifatxiljiim waa almashaqa mid ilaa uu i gaarsiiyey uma arsalanii way sii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra akri faqultu waxaan idhi maa ana biqaariin anugu meehi mid wax akriyo faakadanii waa i qabtay faqadanii waa ima juujiyey ahaniyata mar labaad xataa balaqa ilaa u gaaray minii xaggayga aljaabba dhib uma arsalanii way sii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra akri faqultu waxaan idhi maa ana biqaariin anugu mid wax akriyo maahi faakadanii waa i qabtay faqadanii waa ima juujiyey ahaliata mar saddexaad uma arsalanii waa sii daayey taasna sheekhu wuxuu waxaa laga qaadanaa oo ay deliil u tahay in macallinku ardaga xoogaa edbiyo waxaa kaloo laga qaadan inuusan saddex ka badin usha inaad iskala suuxto lama rabo hmm. usha inaad kula suuxdo ardayga lama rabo ah, saddex xanjaf wey oo macnaha saddex uloodoo yaryar wey sidaas wey xadiiskan waxaa kaloo laga qaadanaa huu sheikhu yidhi culummada ku tagtay awalu waajib waajibka ugu horeeyo qof la amraa aliimaan waa iimaanka duuna nadari walistidlaal ilaa ahlu sunna waljamaaca sidaa ibnu abilcisi sharaxa daxaawiga uu ku soo raray waxay ku itifaaqeen culummada salafka waxa ugu horeeya oo waajibka oo qof la amraa waa ilaahay hubin waa shahaadatayn baynamaa ahlbidaca muctasilada ashaacirada maaturidiyada iyo qayrkoodba ay yidhaahdeen wax kalaa ka horeeya shahaadateyn qaar waxay yidhaahdeen naba fiiro waa inaad fiirda adilada adilada waa inaad fiirda caqliga yaa abuur cirkaan muxuu yahay waa makhluuq wuxuu u baahan yahay cid abuurtay idan hadda marka ilaahay wax la yidhaha jiro fiiro waa inaad fiirdo ood ku fekerto qaarna waxay maya maya fiirada laftirkeeda waxbaa ka horeeya intaadaan wax fiirin qasada ka horre alqastu ilaa nadara ka horre koo waajib waxaa kaa qofka inuu horta u qasto inuu fiiriyo adilada qaar kaleba maya waxay yidhahdeen maya awalu waajib waa ashaku waa inuu shakiyo inuu yidhah horta yaa ilaa xaqa shaki horta kadib adilo u raaji aqwaashaas oo dhan sax maahan qowlka saxdaa ahlu sunna waljamaaca ay qabaan a'immadii salafku ay ku ijmaaceen sidaa ibn abilciisi sharaxa daxaawiga uu ku sheegay awal waajib wa ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna maxamada rasuulu اllah sida nabigu yidhi umirtu an uqaatila الnaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila اllah fa anii rasuulu اllah marka halkaanuu ku sheegaya masalada xaqa waa midaas faqaala wuxuu yidhi iqra akri bismi rabbika muftatixan xaal aad tahay midkii ku furfuranaa bismi rabbika rabbiga magaciisa bismi illaahi dhe horta akri bismi illahi intaad tiraahdid kadib akri iqra akri bismi rabbika muftatixan xaalaa tahay midkii ku furfuranaa bismi rabbika rabbiga magaciisa alladii rabbigii khalaqa abuuray makhluuqa dhammaantiisa khalaqa allihii abuuray alinsaana insaanka min calaqin xinjirka abuuray iqra akri walxaal akri rabbuka rabbigaa alkramu mid deeq badan u alla waa mid deeq badan deeqdiisa waxaa ka mid a ah, adoo weligaa wax akrin uu ku sii kara inaad wax akrido malakadaad wax ku akrinaad ku sii kara akri marka magaca alla ku bilaabeen farajaca waa soo laabtay nabigu bihaa aayadihiiuu la soo laabtay farajaca waa la soo laabtay bihaa aayadihii waa aayadihii ugu horreeyey oo waxyi ah oo nabiga ku soo dega salى اllahu calayه wasalam farajaca bihaa aayadahaasuu la soo laabtay rasuululahi salى اllahu calayه wasalam yarjufu xaal uu gariinayo fu-aadu qalbigiisu iyadoo qalbigu gariinayo qalbigii oo gari ilaa wax uu la yaabu ah uusan weligiis aragu ark marka isagoo qalbigiisu uu gariirayo oo arrintan ka cabsaday ayuu soo laabtay ayuu soo laabtay fadakala wuxuu soo galay calaa khadiija binti khuwaylid calaa khadiija binti khuwaylid ayuu soo galay waa sawjadiisii radia allaahu canha faqaala wuxuuna ku yidhi zamiluunii iduduuba zamiluunii iduduuba fazamaluuhu waa duuduubeen xataa dahaba ilaa uu ka tegey canhu nabiga arrawqu argagixi halkaasna waxaa laga qaadanayaa huu yidhi qofku wixii uu yaqaan inuu isku daweeyo haddaan sharcigu diidin carabta markii qofku argagaxo waa la duuduubijir Ah. qofku marka argagax laga dano inuu jarciyo waa la duubaa ayadiiu nabigu isu dawiyey hayla sharci diidaya lama hel ah. marka wuxuu daliil u yahay inu qofka wixii uu yiqiin inuu isku daweeyo haddaan sharcigu diidin wado ah. sharcigu wuxuu diido layskuma daweyn karo wax xaaraan ma bannaana shayga xaaraantana dawo maaha ee waa cudur waxaa ka sugan cabdulahi mascuud inuu yidhi in allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum ilaahay wax uu idinka xarimay dawo ma deli ayadoo xadiis marfuucana ah waa sugan ya weliba isagoo marfuuc wax xaaraan ah ilaahay dawo ma gelin dad badan waxa weeyaan xaaraanay dawo ka raadiyaan sida dadka dhiigga xoolaha caba inta la gowraco dhiig rubdeedka waa xaaraan mana bannaana dawona kuma jirto dawo kuma jirto waa daruuray yidhaahdaa daruurada laba shardiyay leeda marka la isticmaala labadii shardi halkan ma ku rumuubi karto shardiga koobaad shaygaas xaaraantan maahane dariiq kale waa in la waayo oo dhibaatada lagu suuliyo ma waxaad dhigi kartaa dhiig xaaraana inaan caba maahane dawo kale melih miyaad dhigi karta qur-aanaad ku akri kartaa adkaaraa lagugu akri karaa si kalaa dawo iyo dhakhtar loo aadaa yaa ku yidhi xaaraanta maahane dariiq kale ma jiro shardigaasba lama hayo soo maa waxaana shardiya marka daruurada laleeyahay shay xaraama ha la isticmaalo dariiq xalaalahu inuusan furnayn shardiga labaad waa in la hubaa in dhibaatadu ku suulaydo xaaraanta dhiig la cabo inuu cudurku ku tegaya xaqiiji imisaa inta la siiye ku dhimatay markii dambe lama hubo lama hubo marka shay xaaraama daruuro ma noqdo dawe layskuma daweeyo layskuma daweeyo shay xaaraam wاllahu subxaanaه wa tacala aclam wslى اllahu وslma وbaaraka calى nabiyina mxamed